بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa buluuqu lmaraam baabu sifati salaa sifadii iyo tilmaantii salaada ayuu baab u yahay qaabka salaada markaa loo tukado hal la tukada hadii la yidhi qof kastaa sow rabo inuu u tukada ma ahee sifo iyo kayfiyad iyo qaab baa markaa jira wa can abi hurayrata radia allaahu canhu ana اnabiya sala الله عليه wasalama qaala wuxuu yidhi idaa qumta markaad u kacaysood rabta inaad u istaagtaa ila salaat salaada fa asbiq ilwuduu'a waysqaadka kaamilyeen waysqaadka isbaaq ku sameey oo ku faajafaajo oo markaa ku xeeldheero uma istaqbil ilqibla kadibna qiblada qaabil markaad soo weysaysato oo sidii loogu talagalay aad u weyse qaadato qiblada qaabil fakabbir xira marka salaada allaahu akbar dhe oo kibaaro umma qara aqri maa tayassara wixii fududaada macaka adimicigaaga oo min alqur'aani qur'aan ah kaana markaa kadib aqri uma arkac rukuuc xataa taطma'inna ilaa aad kaga xasilnaatood kaga sugnaato raakican rukuucda intaad hoos aad rakuucdo isla markii ha soo kicin ee waxoogaa markaa ku xasil uma arfac ka soo kor noqo haddana oo kor uga soo qaad madaxaaga rukuucda xataa tactadila ilaa aad kaga ekaato qaa'iman istaaga oo adoon weli istaaginoo si fiican u istaagin sujuudaha aadi oo marka hore qof si fiican iyo qaab fiican u istaagay noqo umma sujud haddana sujuud xataa intii sujuudnow tadma'inna aad kaga xasilnaatood kaga sugnaato saajidan sujuuda umma rfac ka soo kor noqo haddana xataa tadma'inna ilaa aad ku sugnaato jaalisan fadhigo waa labada sujuud fadhiga markaa u dhaxeeya umma sujuud sujuud haddana ku noqo macnaha xataa tadma'inna ilaa aad ku sugnaato ood ku xasisho saajidan sujuuda umma afcal sameey dalika arrintaa fii salaatika salaadaada waa rakacooyinka kullihaa dhammaantood saasoo kale markaa u tuko akhrajahu sabcatu waa xadiidka soo saartoo wariday wallafdu lilbukhaari lafdigana bukhaari baa iskale walibni maaji walibni maajah waxaa u sugnaa biisnaadi muslim sanad muslim ah xataa tadma'inna qaa'iman ilaa istaagaad markaa ku xasisho ood markaa kaga sugnaato xadiidkan waa xadiidkii macruufka ahaa wuxuu wax badan qeexayaa qaabkii kayfiyada loo tukado waa ninkii salaaddiisa xumaynayay ee nebigu salaada baray khallaad ibnu raafic buu ahaayo intuu masaajidka soo galuu saddex mar nebiga celceliyey mar kasta waa dugtaa nebiguu salaamaa irjic fasalli fa innaka lam tusalli bax soo adduunka ma tukan buu nebiguna yidhaahdaa saddex mar markii la celceliyey buu yidhi macbuudkii xaqnimo kugu soo bixiyaan ku dhaartaye saa si aan ahayn oonu tukan aqaana ma jira ibar qaala idaa qumta ila asalaa asbiq ilwudu mar allaala markaad salaada rabta inaad tukato ood u istaagta buu dhahay nebiga waxaad samaysaa fa asbiq ilwuduu'a ah, waysaqaadka kaamil yeen sida ilaahay kuu amray u weyse qaado markaad weysqaadka sidii loogu talagalay u weysaysatay umma istaqbil ilqibla qiblada markaa qaabil ilaysaan soo marnay waa shardi shuruudaha salaada ka mid ah fakabbir kibaaro oo allaahu akbar dheh salaada saa markaa ku xidha umma qara' maa tayasara aqri wixii fududaada macaka oo min alqur'aan ah waa faatixada kadib umma rkac intaa kadib rukuuc xataa tadma'inna raakican ilaa rukuucda aad kaga sugnaato idmaha طama'niina in markaa lagaa helo xasilooni ku xasil rukuucda oo isla markii korha uga soo qaadi uma rfac ka soo kor noqo xataa tactadila qaa'iman ilaa istaagaad kaga ekaato raawayaddii kale waxay tilmaantay xataa tadma'inna qaa'iman uma asjud haddana sujuud oo sujuuddii ku noqo xataa tadma'inna saajidan uma rfac kor u soo kac xataa tadma'inna jaalisan ilaa fadhigaad kaga sugnaato waa fadhiga rabbikhfirlii lagu akhriyo uma sjud xataa tadma'inna saajida haddana sujuud oo mar labaad sujuudii ku noqo ilaad kaga sugnaato uma fcal daalika fii salaatika kulliha salaadaadoo dhan saa yeel macnaha rakacad walba dhammaantood saa markaa u tuko idan xadiidku saasuu markaa tilmaamayaayo in badan oo annaga naga mid ahaa lala hadlayaa oo la leeyahay gebgebta ka dhaafa salaada salaada markaad tukanaysaan salaad xasilan oo hagaagsan oo طamaaniinii shuruudii arkaanteedii loo kaamilay taa markaa tukada walibni maaja biisnaadi muslimna wuxuu ahaa biisnaadi muslimin xataa tadma'ina qaa'iman ilaa istaagaad markaa ku xasnaato wamiluhu kaasoo kale fii xadiii rifaaca cinda axmed iyo ibni xibbaan baa wariyey wa fii lafdin lafdi liaxmed u sugnaana wuxuu ahaa faaqim toosi sulbaka dhabarkaaga waa markaad rukuucda ka soo kor noqoto faaqim oog sulbaka dhabarkaaga xataa tarjica ilaa ay soo noqoto alcidaamu lafihi ilaa xubin kasta sida noo imaan doonta ay booskeeda markaa ku soo laabato ilaa mar walbii cidaam walbii laf walba ay booskeedii markaa ku soo laabato markaa taagnayd sidii aad ahay walinasaa'i iyo abi daawuud min xadiii rifaacata biraafic innahaa lan tatimu xaaladdu waxay tahay inaysan taam noqoni lan tatimma ma taam noqonaysa salaatu axadikum axadkiin salaadiisa oo mid kaamil ah oo dhammaystiran oo la aqbalaya noqon mayso xataa yusbiqa ilaa uu kaamilo alwuduu'a waysaqaadka ilaa waysqaadka sidii loogu talagalay uu u weysaysto weliba uuna u kaamilo kamaa amarahu allaahu suu ilaahay amray subxaana wa tacaala uma kabacdina yukabir allaha ilaahay uu weyneeyo kadibna wayaxmadahu ou mahdiyo oo wayuniya calayhi ilaahay uu ammaano subxaana wa tacaala ilaa intaa uu ka sameeya addoonka ama axadkiin salaadiisu taama noqonayso wa fiiha waxaa ku dhex sugnaa riwaayadda fain kaana macaka haddii micigaagu yahay qur'aanun qur'aan faqara aqri haddii qur'aan aad taqaano faatixada ka bilow suuraddii kaloo aad taqaanana aqri wailaa haddii kale waadan qur'aan aqoonin faxmad illaah ilaahay mahadi wakabirhu weynay wahallilhu tawxiidso oo ilaahay u tawxiidso subxaana wa tacaala waliabi daawuud waxaa u sugnaa uma qara aqri biummi اlqur'aani faatixadu inay lagama maarmaan tahay ayuu tilmaamayaa oo marka ugu horaysa qofka uu ka bilaabayo faatixada kadibna wixii markaa nicigiisii qur'aana uu aqrinayo umma qara aqri oo waxaad akhrisaa biummi اlqur'aani iyo wa bima shaa allahu wixii ilaahay doono walibni xibbaan waxaa u sugnaa umma bimaa shi'ta kadibna wixii aad markaa doonto bimaa shi'ta aqri wixii kuu fududaada wa bimaa shaa allah haddii la yidhaahdana waa faatixa iyo qur'aan iyo ayadoo markaa la kala hormarinin laakiin inay faatixadu horaysuu tilmaamayaa umma intaa kadib umulqur'aan kadibna bimaa shi'ta wixii markaa aad doonto qur'aannahoo micigaagaa aqri intaanna waxay tilmaamaysaa kayfiyaadka iyo qaabka salaada markaa loo tukado sulbiga iyo dhabarka in la istaajiyo la oogaa la rabaa dhabarku waa inuu ku soo laabtaa meeshiisa oo kor u soo kac markaa subxaana rabbiya alcaiim subxaana rabbiya alcadiim eh, aad dhahdo oo aad dhammaysa rukuucdii samica allah markaad soo dhahdood soo istaagto waa inuu istaagaa salbiga iyo dhabarka waa inaadan isla markii sujuud aadin xataa tarjica alcidaamu ilaa lafu ay soo laabtaan nid kasta asoon booskiisii iyo sidii aad ahayd uusan ku soo noqon ha aadin sujuuda baaqil oo sawbaka dhabarkaaga xataa tarjica alcidaam walinasaa'iyi waabi daawuud min xadiidi rifaacata biraafic innaha sha'niye arrintu waxay tahay laa tatimma taan ma noqonayso oo inaysan taan noqonayn oysan dhammaystirmaynin salaatu axadikum axadkiin salaadiisa xataa yusbiqa alwuduu'a ilaa waysqaadka uu soo kaamilo una weyse qaata kamaa amarahu اllahu suu ilaahay u amray subxaana wa tacaala uma kadibna yukabir allah ilaahay uu weyneeyo wayaxmadahu ilaahay uu mahdiyo oo wayuniya calayhi ou ammaano wa fiiha xadiidka waxaa ku dhex sugnaa fain kaana macaka qur'aanu haddii micigaaga qur'aan yahay oo qof qur'aan yaqaana aad tahayna faqara aqri wa ilaa haddii kale intaad ka baranayso faxmad illaaha ilaahay mahdi oo wakabbirhu weyney oo wahallilhu ilaahay waxid subxaana wa tacaala wliabi daawuud uma qara' biummi اlqur'aan iyo wbima shaء allah wixii ilaahay doonay walibni xibbaanna uma bima shi'ta kadibna wixii aad doonto marka faatixada aad akhrisa ka gadaal qur'aankii marka adiga kuu fududaada aqri intaasoo dhan waa sifooyinka ee qaababka salaada wacan abi xumaydin الsaacidi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya nebigaan arkay sala allahu calayhi wasalam idaa kabbara markuu kibaarto ee uu salaada xidhanayo jacala asagoo yeelahaya yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi garbihiisa la sinnaantooda garbihiisa la ekaantooda ayuu nebigu yeelahayay markuu allaahu akbar leeyahay ee salaaduu xidhanaayo waidaa rakaca markuu rukuucana amkana yadayhi labadiisa gacmood wuxuu makeninayey ee uu ku qabanayay min rukbatayhi labadiisa jilbood umma intaa kadibna hasara wuxuu fidinahayey dahrahu dhabarkiisa dhabarkana saasuu markaa u simayay nabiga sala allahu calayhi wasalam fa idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kasoo soo kor qaadana istawa waa ekaanayay rasuulka sala allahu calayh wasalam istawaa macnaha waa toosin jiray oo wuxuu toosinayaa mtaqaana asagoo dhan fa idaa rafaca ra'sahu istawa xataa intii yacuuda uu ku soo laabto kullu faqaarin xubin kasta makaanahu booskiisa mar allaala markuu rukuucda ka soo kor noqdana samiic allah uu nebigu yidhaahdo istawa waa toosinayay madaxiisa xataa yacuuda ilaaso uu soo laabto kullu faqaarin xubin kasta makaanahu booskiisuu markaa ku soo noqdo faidaa sajada markuu sujuudayana wadaca waa dhigahayay yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhulka dhiganayay hayra muftarishin asagoon goglanaynin intaasoo dhan dhulka ma dhigi jirin ee yadaykii gacmihiisa ayuu dhulka dhigahayay walaa qaabidihimaa mana laabaynin sal اllahu calayh wasalam mana laabaynin gacmaha oo intuu hoos soo geliyo xabadkii iyo meesha kuma celin jirin sidaa darteed oo kale haddana ma firaashan jirin oo intaasoo dhan dhulka ma dhigi jirin wastaqbala wuxuu qaabilsiin jiray biatraafi asaabici rijlayhi lugihiisa farahooda caaradooda ama adraaftooda iyo darafkoodana alqiblata qibladu markaasa u qaabilsiin jiray waa adraafta iyo caaradaha lugihiisa farahooda ma laabi jirin oo haddii uu laabo qiblada markaa ma qaabilsana saa darteed wuxuu ahaa mid qaabilsiiya biaطraafi asaabici rijlayhi labadiisa lugood farahooda darafyaalkooda iyo caaradooda alqiblata qiblada waidaa jalasa marka uu u fadhiisanayo fi rakcatayni labada rakcadood waa laba rakca markay u dhammaato ee uu rabo inuu atixiyaad sameeyo jalasa wuu fadhiisanaya nebiga calaa rijlihi lyusraa lugtiisa bidixda ah ayuu ku fadhiisanayay wayansaba wuxuu suraayuu taaganayay alyumna midigta ah waa atixiyaadka koobaad atixiyaadka ugu horeeyee laba rakaca markay dhammaato qofku wuxuu ku fadhiisanayaa lugta bidixda ah midta kalena waa surayaa oo wuu taagi jiray rasuulka wa idaa jalasa markuu u fadhiisanayo fi rakcati alakhiirati rakacada ugu dambaysay atixiyaadka dambana qadama rijlahu qadama macnaha wuu hormarin jiray rijlahu lyusraa lugtiisa bidixda ah adtixiyaadkii hore wuu ku fadhiistay laakiin adtixiyaadka dambe ku fadhiisan maayee horay buu u gelinayaa oo horay buu markaa u bixinayaa wanasaba alukhraa ta kale rasuulku waa surayo wuu taagaayey waqacadda wuxuuna ku fadhiisanahayey calaa maqacadatihi maqacadadiisa waa salkiisa ayuu dhulka dhigaya nebiga sala allahu calayh wasalam akhrajahu lbukhaariyun baa xadiidka soo saaray xadiidkuna asagana wuxuu ka mid yahay qaababka iyo sida looga soo tabiye nebiga salaadiisa sala allahu calayh wasalam kayfiyada markaa loo tukanayo iyo sifada markaa loogu talagalay abi xumayd asaacidi baa warinaya ilaahay ha ka raadi noqdee qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya nebigaan arkay sala allahu calayh wasalam idaa kabbara markuu kibaaranayo salaada uu xidhanayo jacala yadayhi labadiisa gacmood wuxuu yeeli jiray xadwa mankibayhi labadiisa garbood la sinaantooda inta ugu badan saasay markaa tilmaamaan riwaayad baa noo imaan doonta dhegaha furuucdooda markaa tilmaamaya sidaa darteed salaada markaad xidhanayso gacmaha inta caraacashee meesha cad baa qiblada la qaabilsiiyaa dadka gobol ka mida saa yidhaahdaa waxaa la rabaa meelaha inay qibladu qaabilaan oo qofku saa uu dhaho kadibna labadiisa garbood la sinaantooda oo markaa geeyo meesha ku ekaysiiyo intaa wixii ka dambeeya waa markuu salaada xihanaya nebiga una kibaaranaya sala allahu calayh wasalam wa idaa rakaca markuu rukuucayana amkana yadayhi gacmihiisa ayuu makanin jiray oo wuxuu ku qabanayay min rugbatayhi jilbihiisa labadiisa jilbood saasuu markaa u kala qabanayaa intaa wixii ka dambeeyay riwaayad kale faraha in wax yar la kala furaayo yay markaa tilmaameen ama sujuudda way noo imaan doontaa waa laysku dhejin doonaa uma hasara dahrahu intaa ka bacdina rasuulka sal اllahu calayh wasalam eh, intaa kadibna dhabarkiisa ayuu fidinayay rasuulka oo qofku mar allaala markuu rukuuco waxa mamnuuca in madaxuna hoos jiro ama kor uu jiro ama dhabarku uu kor markaa jiro waxaa la rabaa dhammaan inay markaa sinnaadaan saasaa markaa loo wada simayaa dhammaantood fa idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor u soo qaadana istawaa rasuulku waa toosin jiray xataa yacuuda kullu faqaarin ilaa xubin kastay ku soo noqoto makaanahu booskiisa habeen kasta booskeeda ilaa ay timaado fa idaa sajada markuu sujuudana wadaca yadayhi gacmihiisa ayuu dhigi jiray hayra muftarishin asagoon firaashanaynin asagoon goglanayn oo intaa oo dhan aan dhulka markaa dhigay intaa waa inay kor noqotaa intaa keliya calacalahana dhulka markaa la dhigo walaa qaabidihimaa uusanna markaa laabay sala allahu calayh wasalam wastaqbala wuxuu qaabilsiin jiray biaطraafi asaabici rijlayhi labadiisa lugood farahooda tarfyaalkoodana alqiblata qiblada waidaa jalasa markuu fadhiisanaya nebiga fi rakcatayni labada rakacadood dhexdeed oo markay laba rakaca dhammaato ataxiyaad uu u fadhiisanayana jalasa calaa rijlihi اlyusraa lugta bidixda ah yuu nebigu ku fadhiisan jiray wanasaba wuxuu suri jiray uu taagi jiray alyumna midda midigta ah waidaa jalasa fi rakcati alakhiira rakacada ugu dambays markuu u fadhiisanayana qaddama rijlahu lugtiisa ayuu hormarin jiray nebiga sal allahu calayh wasalam qaddama macnaha wuu hormarin jirayo meeshii hadaay uu ku fadhiistay kuma fadhiisanayo oo maqacadada iyo salkoo dhulka ku beegayaa lugtii hadaay uu ku fadhiistayna horuu markaa u bixinaya horuu markaa u gelin jiray rijlahu lyusra wanasaba luqra waqacada calaa maqcadatihi maqcadadiisana waa ku fadhiisan jiray akhrajahu اlbukhaari bukhaari baa soo saaro kayfiyadaa iyo qaabkaasaa loo tukadaa qofkiisaa u tukan jiray falilaahi alxamd kaasaa u tukan jirano ilaahay u soo laabo oo salaada habka iyo kayfiyadaa nebiga kaga sugnaatay axaadiistuna ay tilmaamayaan markaa u tuko wacan cali bni abi aalib radia allahu canhu can rasuuli illaah rasuulka xaggiisa sala allahu calayh wasalam wuxuu uga wariyey annahu nebigu kaana idu inuu ahaa idaa qaama markuu u istaago ila salaati salaada qaala wuxuu odhan jiray wajahtu wajhiya ilaa qowlihi laga gaara min almuslimiin allaahuma anta almelik laa ilaaha ilaa ant anta rabbii waana cabduka ilaa aakhirihi ilaa aakhirkiida rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wfii riwaayat lahu ana dalika arintaasi fii salaati اleyli ayay markaa ahayd qaybtaa dambe wafii riwaaya lahu muslima ana dalika fii salaati اleyl uu leeyahay arrintaas waxaa suuragala wahmi inuu markaa yahay oo salaatulleyl keliya ma ahane rasuulka sala allahu calayh wasalam way dhacday salaadahan faraaishae uu tukanayay qayb ka inuu ku aqriyay ducada noocaanee duca sitaax lagu magacaabo cali bni abi aalib baa warinayo wuxuu leeyahay wuxuuna ka sheegay can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam annahu nebigu kaana inuu ahaa idaa qaama ila asalaati markuu salaada u istaagaya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu odhan jiray wajahtu waxaan u jiheeyey wejhii wejigayga ilaa qowlihi min almuslimiin laga gaaro ilaa intaa laga gaaro ayuu markaa ku furfuranayay wuxuu ku dari jiray allaahumma ilaahayow anta adigu almelik ayaa tahay alla boqor ah melik iyo mulki iyo maamul adaa iska leh laa ilaaha alla xaqnimo lagu caabudaana ma jiro ilaa anta adiga ma ahani anta rabbii rabbigay baa tahay wa ana cabduka anigana addoonkaagii baan ahay ilaa aakhirihi ilaa laga gaaro rawaahu muslim laakiin qaybtan dambe wafii fii riwaayatin lahu anna dalika fii salaati leyl uu leeyahay qaas kuma aha weliba nebiga sal اllahu calayh wasalam way dhacday inuu salaadaha gobol ka mid ah saa markaa ku akhriya iftitaaxeeda wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kaana rasuulu rasuulkii alle wuxuu ahaa sal اllahu calayh wasalam idaa kabbara markuu allahu akbar u yidhaahda lisalaati salaadu u kibaartuu xidhanay uu xirto sakata wuu aamusi jiray hunayatan buu aamusi jiray hunayatan macnaha waxoogaa waxoogaa buu rasuulku aamusi jiray qabla an yaqra'a intuusan akhrinin ka hor fasa'altuhu waan su'aalay faqaala wuxuu ii yidhi aquul waxaan idhaahdaa oon dhahaa allaahumma baaci baynii wa bayna khataayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqribi ducadaasaan ku fufurtaa allaahumma ilaahayow baacid fogey baynii ani ii wa bayna khataayaaya gafafkayga dembi wax loo dhowaada mee iga dhaqaaji ilaahayow kala fogey ani iyo dembiyaalkayga kamaa baacadta saad u kala fogaysay oo kale bayna almashriqi iyo almaqribi mashriq iyo maqrib say u kala fog yihiin oo kale allaahumma ilaahayow naqini nadiifi oo waxaad iga nadiifisaa min khataayaaya gafafkayga iyo dembiyaalkayga kamaa sida yunaqaa looga nadiifiya athawbu alabyadu marada cad min addanasi wasakda sida dharka cad wasakda looga nadiifiyo oo kale allaahuma qsilnii ilaahayow dhaq min qataayaaya dembiyaalkaygii gafafkayga bilmaa'i biyo waalhalji baraf waalbaladi iyo biyo qabow mutafaqun calayh xadiidku wuxuu tilmaamayaa duca lagu magacaabo duca sitaax baa markaa jiro salaada lagu furfurto rasuulka sala allahu calayh wasalam abu hurayra wuxuu leeyahay kaana rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu ahaa idaa kabbara lisalaa markuu salaada u kibaarto oo salaada uu xirto sakata mid aamusa wuxuu aamusi jiray hunayatan waxoogaa aamus aamus ah ma aha laakiin waa aamus uu wax ku akrinayay rasuulka laakiin aan markaa la maqlaynin abaa hurayra wuu dareemay inuu rasuulku aamuskaa wax dhahayo markaasuu su'aal weydiiyey waa qabla an yaqra'a intuusan aqrinin faatixada fasa'altuhu waan weyddiiyo wuxuu rasuulkii ilaahayow maxaad dhahdaa Eh, kibaarashadaada iyo qiraa'adaada inta u dhaxaysa maxaad tidhaahdaan fa qaala markaasuu rasuulku yidhi aquulu waxaan dhahaa allaahuma baacid ilaahow kala fogey baynii iyo wa bayna khataayaaya ani iyo gafafkayga kamaa sidii baacadta aad u kala fogaysay oo kale bayna almashriqi iyo waalmaqribi meeshay qoraxdu ka soo baxdo iyo meeshay u dhacdo wax kala fog ma aha waayo aakhira marka la tago qofka shaydaanka raaca shaydaanku wuu lacanadayaa yani sida ilaahay tilmaamay qof allaala qofkii ka jeesta can dikrii fa wuxuu leeyahay dikrigii dhigayaa waxaan saaxiib uga dhigaynaa shaytaan buu dhaila subxaana wa tacaala fa huwa lahu qariin saaxiib buu u noqonayaa wuxuu ka dhuminayaa jidka toosan wuxuu u malaynayaa inuu hanuunsan yahay xataa idaa jaa'ana qaala yaa layta baynii wa baynaka bucda almashriqayn fa bi'sa alqariin war iga fogow oo meeshay qorax ka soo baxdo iyo meeshay u dhacdo kale iga tag wax laba saaxiiba adigaa u xunin walan yanfacakum alyowm buu dhahay ilaahay maanta idin anfici maysa id dalamtum annakum fi lcadaabi mushtarikuun cadaabkaad wadaagaysiin laakiin maanta la rabaa qofka shaytaan iyo dembi in saasoo kale ilaahay uga barya subxaana wa tacaala kamaa baacadta saad u kala fogaysay bayna almashriqi wاlmaqribi allaahuma ilaahay naqinii iga nadiifi min khataayaaya gafafkayga kamaa yunaqa sida loo nadiifiye althawb اlabyadu marada cad min addanasi wasabda maxaa marada cad qaas loogu soo qaatay oo marada madow iyo tan cagaaran iyo tan gududa loo soo qaadan waayey waxaa in badan la tilmaamaa marada cad ma qarsato wasaqda qofku mar allaala markii wasaqi ay gaarto kuma soo baxo ilaa inuu iska bedelo ama uu soo dhaqa maahane ilaahu dembigana saasoo kaleo isla markii yuusan igu taraakumi iguna badanine allow iga nadiifi sida dharmarada cad danastii wasaqda looga nadiifiyo amaa maramadow markaad wadato waa gaartaa waana ku soo bixi kartaa wiciyaa ku aruuray ilaa marka dambay noqoto mara si kale markaa noqotaa allaahuma qsilnii ilaahayow iga may mayro waxaad iiga dhaqdaa min khataayaaya gafafkayga bilmaa'i biyo waalalaji baraf waalbaradiya qabow dembiga waxaa laga dhigaa wax xaraaro kulul wataa oo biyo iyo biyo qabow oo caadi ah iyo baraf iyo intaa markaa laysugu daraya wa cumar radi allaahu canh annahu cumar wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda subxaanaka allaahuma wabixamdika tabaaraka ismuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruka rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey بسند oo munqatic ku jira ayuu ku wariyey wadaaru qudnina mawsuulan asagoo xidhiira wahwa mawquufun waana mawquufo cumar buu markaa ku yaho cumar wuxuu ahaa mar allaale markuu tukanayo ducadan buu markaa akhrin jiray subxaanaka allaahumma ilaahayow adigaa nasahan subxaanaka ay tansiihan laka waa kuu sugnaatay ilaahayow allaahuma ilaahayow wabixamdika mahadna adigay kuu sugnaato waan ku mahdinayaa tabaaraka tabaaraka ismuka magacaaga khayrkiisu batay wa tacaalaa waxaa kor noqday jadduka sharaftaadii ammaantaada walaa ilaaha hayruka ilaahan adin ahayna ma jiro walaa ilaah ilaah ma jira hayruka hayrkaa ah rawaahu muslim bisanad oo munqadica wuu ku wariyey wadaaru qudnina mawsuul asagoo ah wahwa mawquuf waayabuu markaa yidhio xadiidku wuxuu tilmaamayaa ducadaanna inay ka mid tahay ducooyinka markaa lagu furfurto siftaaxa markaa lagu magacaabo tan iyo tu aan soo marnayba wanaxwuhu naxwuhu xadiiskaasoo kalea can abi saciidin ayaa wariye marfuucan asagoo kor loo qaaday cinda alkhamsati khamsada agteeda waa shantii wa fiihi waxaa ku dhex sugnaa riwaayadaa kale wa kaana yaquul wuxuu ahaa mid yidhaahda rasuulka bacda takbiiri takbiirta kadib acuudu biاllahi asamiici alcaliim min ashayطaani اrajiim min hamzihi wa nafkihi iyo wanafhihi saasuu markaa dhihi jiray mar allaala markuu takbiirta sameeyo fiihi wa kaana yaquul bacda takbiiri takbiirta kadib allahu akbarta kadib acuudu biاllaahi samiic اlcaliim acuudu biاllaahi ilaahay ayaan magan galay allihii alsamiici maqalka ee samiicahaye maqlahay alcaliimi cilmigana badnaa subxaana watacaala min ashayطaani alrajiim shaytaankii la rajmiye la tuuriyeeye la fogeeye raxmadda alla laga dhaqaajiye baan ka magan galay min hamzihi baan ka magan galay hamzigiisa waa qodayntiisa qodayntiisaan markaa ka magan galay ama duridiisa wa nafkhihi nafkhigiisana waan ka magan galay wa afufitaankiisa iyo wa naffihi tufidiisa intaasoo dhanba intaabaan ka magan galay intaba shaytaanku waa leeyahay hamsi buu leeyahayo waxyaabuu qofku ku samaynaya oo ku tacninaya oo markaa ku duraya nafqihi waxaa suuragal in loola jeeda waa isbuufintiisii kibirkiisa waa afuufidiisa iyo wa nafhihi macnaha tufitaankiisa tufidiisa intaba haddaana markaa wuu ku darayaa qofka wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yastaftixu mid ku furfurta assalaata salaada bitakbiiri takbir buu ku furfuran jiray allaahu akbar ayuu nebigu ku furfuran jiray intaasoo dhan wax naweytu iyo waxa intaasoo dhan hadda aanu soo marnay haba yaraatee markaa ma jiraan rasuulka sal اllahu calay waslm ninkuu tacliiminaayey iyo markuu asaga xidhanaayey iyo mar kastoo saxaabadu ay noo soo tabinayaan nebiga takbiir bay ku bilaabayaan inuu ku bilaabi jiro salaaduu ku furfuranaayey yastaftixu alsalaaةa bاtakbiir wاlqiraa'ata akhrintana wuxuu ku furfuranaayey bilxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin bilxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin ayuu ku furfuranaayey maxaa loola jeedaa bilxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin waxaa suuragala in loola jeedo alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin buu ku furfuranayey amase suuratu faatixuu ku furfuranayey qiraa'ada oo bاlxamdu لilaahi rabi اlcaalamiin loola jeedo suuraةu alxamdu ama suuraةu faatixa ayuu qiraa'adna ku bilaabi jiray markaa ku furfuranayay wa kaana wuxuu ahaa nebiga idaa rakaca markuu rukuucayo lam yushqis midaan taagin buu ahaa lam yushqis ma taagi jirin ra'sahu madaxiisa walam yusawibhu mana foorarin jirin oo hoosna ma gelin jirna uma foorarin jirin mana ku samayn jirin mid kor u taago oo taagana madaxiisa ma ahayn qofaa rukuucsanoo madaxiisa kor yahay oo saa markaa ah qofaa rukuucsanoo hoos gelinaya labadu markaa ma ahayn walaakin bayna daalika way u dhexaysay kor iyo hoos bay u dhexayso dhexdhexaad buu rasuulku ka dhigayay madaxiisa wa kaana wuxuu ahaa idaa rafaca markuu ka soo kor noqdo min arukuuci rukuucdana lam yasjud midaan sujuudin oo ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa uu kaga sugnaado qaa'iman istaaga markuu rukuuca ka soo kor noqdana ilaa si fiican uu u istaago saan soo marnay xubin kastay booskeeda ku soo noqoto sujuud ma aadi jirin waidaa rafaca markuu ka soo kor noqdo min asujuudi sujuuddana lam yasjud ma sujuudi jirin oo sujuudda labaad ma aadi jirin xataa yastawiya jaalisan ilaa uu fadhigii kaga sugnaado waa rabbi ee rabbi rabbikhfirli fadhiga lagu akhriyo waa fadhiga u dhaxeeya labada sujuud ilaa uu ku sugnaado oo si fiican uu uga fadhiisto sujuudda labaad ma aadi jirin wa kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdaa fii kulli rakcatayn laba rakacadood kasta fii kulli rakcatayn laba rakacadood dhammaantood markuu laba rakacaba dhammeeyo attaxiyata attaxiyaad buu akhrinayay taxiya buu samayn jiro waa atixiyaadsanayey wa kaana wuxuu ahaa yafrishu mid goglada rijlahu lyusraa lugtiisa bidixda ah intuu gogladu ku fadhiisanayey wayansibu mid suro oo taaga alyumna midda midigta ah saana waa kayfiyad kale nabiguu tukanayay sal alla aleh wasalam waxaad dareemaysaa salaadeena kulinaysa waxba ka jirin in yara rabbi u naxariistay maahane koo saa u jeesta iyo koo saa u qalluuciya madaxa iyo koo asoo dhan isgediye iyo naana loona sheegi karin maxaa kaa gala salaadeedaa kuu taalla adaad wax uga sheegto xaddaba saasuu rasuulku u tukanayay sal alla calah wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usal saad ii aragteen anuu u tukanayo u tukada buu dhahay nebiga sida jiilarkii saxaabada ay u soo tabiyeen ilaa hadda meesha noogu taalla saasaa la rabaa in markaa loo tukado saa darteed qofka muslimkaa ha barto waa raasimaal muhiim ah waa waxa ugu horreeya qiyaamo layska xisaabaayo hadday qalacdanto oo ay madoobaato ayadoo dhan bay noqoto waxaan la raficin wax ku yaala markaa ma jiro salaadda unbaa noo soo hartay iyadan aan ilaalsano caaisha waxay leedahay qaalat kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calay wasalam yastaftixu mid ku furfurta assalaata salaada bitakbiiri allaahu akbar buu ku furfuranayay oo taasuu ku bilaabayay macnaha wاlqiraa'ata akhrintan wuxuu ku furfuranayay biاlxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin suuratu faatixa saan soo tilmaanay in loola jeeda alxamdu suuratu faatixa waa iska macquul wa kaana wuxuu ahaa idaa rakaca markuu rukuucayana lam yushkhis midaan taagin ra'sahu madaxiisa walam yusawibhu mana qalloocin jirinoo ma foorarin jirin oo ma foorarin jirinoo hoos ma gelin jirin madaxiisa walaakin bayna dalika way u dhaxaysay kor qaad iyo hoosgelin dhexdeeday markaa ahayd waaye saasuu rasuulku ahaa wa kaana idaa rafaca min alrukuuci markuu rukuucda ka soo rafacuu ka soo kor noqdana lam yasjud sujuud ma aadi jirin xataa intii yastawiya qaa'iman istaaguu kaga sugnaado waidaa rafaca min asujuudi sujuudda markuu ka soo kor noqdana lam yasjud ma sujuudi jira nebiga xataa yastawiya jaalisan ilaa fadhiga kaga sugnaado wa kaana yaquul wuxuu ahaa mid akhriya oo yidhaahda fi kulli rakcatayn laba rakaca kastaba dhexdeed attaxiyata ataxiyaat wa kaana yafrishu wuxuu firaashan jiray uu goglan jiray rijlahu lyusra lugtiisa bidixda ah wayansibu alyumna ta midigtana rasuulku waa taagi jiray wa kaana wuxuu ahaa nebiga sala allahu calayh wasalam yanhaa mid diida can cuqbati shayطaani shayطaanka ciribsigiisana waa diidi jiray shayطaanka ciribsigiisa oo sida shayطaanka uu u u fariisto taana uu diidi jiray wayanhaa wuxuu kaloo reebi jiray an yakhtarisha arajul ninku inuu goglado diraacihi suxulladiisa iftiraasha sida dugaaggu u goglado kale eyga iyo waxyaabaha la midka ah intaas dhulka dhigaa jeeniyaalkiisa salaada ha yeelin baa la leeyahay wakaana wuxuu ahaa yakhtimu assalaata mid salaada ku soo gebagabeeya kuna soo khatima bitasliimi salaama noqsi akhrajahu muslim baa xadiidka soo saaray walahu cilla buu yidhi cillou leeyahay cillo ayuu markaa leeyahoo nin baa ku jiraa la yidhiyo isku dardarsamay saa darteed xadiisku saa ha ahaado in badan waxaannu soo marnay oo aannu soo tilmaannay keefiyooyinkan inuu rasuulku dadka amray cillada xadiiska mid wuxuu dhimaya mee xadiidku waa saxiix wa kaana yanhaa wuxuu reebi jiray nebiga dadkana uu u diidi jiray can cuqbati shaytaani shaydaanka fadhigiisa fadhiga cumbiga shaydaanku markaa u fadhiisto qora waxay ku fasireen jilbaha oo markaa dhulka la dhigo suulasha farasha la taago meelaha cirbahana markaa lagu fadhiisto saaqaar baa markaa yidhi laakiin taa dhib kuma sugnaa la yidhaahdaayo way ka sugan tahay aahaar in lagu fadhiisan karo fadhiga noocaas ah ama iqaaci fadhi daayeereedkana waa lagu tilmaamaa kaasna waxaa meesha loola jeedaa qofku inuu birada ku fadhiisto kadibna cagaha uu dhulka dhigo jilbahan uu kor markaa u taago xaaladda noocaasii fadhiga kaasaa markaa loola jeedaa cuqbat shaytaan wayanha wuxuu reebi jiray nebiga an yaftarisha arajul ninku inuu goglado diraacihi jiiniyaashiisa sulaa inuu dhulka dhigto iftiraasha sida uu u goglado asabuci dugaagga sida mataqaana sabuca iyo duuljoogta iyo dugaagtii eeyi waxyaabaha la midka ah ay markaa u firaashqaan wa kaana yakhtimu aلsalaa biاtasliimi tasliim buu ku khatimi jiray salaada oo salaamo naqsi ayuu markaa kusoo qatimi jiray can ibni cumar radia allahu canhuma ana alnabiya sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa nebigu yarfacu mid kor u qaada yadayhi labadiisa gacmood xadawa mankibayhi garbihiisa la ekaantooda ida اftataxa الsalaata markuu salaada furfuranaayo waa keefiyadii hadda aan soo tilmaannayo gacmaha inuu kor u qaado asoo meelahaana ay qaabilsan yihiin qiblada ouna la simo xadawa mankibayhi garbihiisa la sinnaantooda oo markaa geeyo waa goormee ida اftataxa الsalaata markuu salaada furfuranaya rasuulka iyo waidaa kabbara markuu u kibaaranaya lirukuuci rukuucda allaahu akbarta rukuucda markuu aadayana saasoo kaloo nebigu yeeli jiray oo mar allaala markaad rukuucaysana saasaad gacmaha yeelaysaa waa sidii xidhashada iyo meeshaad xidhashada geysay iyo wa idaa rafaca ra'sahu markuu ka soo kor qaada madaxiisa min arukuuci rukuucda muttafaqun calayhi samic allah markaad leedahayna waa sidii xidhashada dadaa samic allah sida ducada dhahaa samic allaahu liman xamida ma aha samica allaahu liman xamida markaad leedahay waa kayfiyadii aad ku xiratay oo kalaad gacmaa kor ugu qaadaysaa waayo samica allah duca ma aha marka la ducaysanaya loo mahdinaya la aqrinaya gacmaha saa la yidhaahdaa amaa hadda samic allah qofku markuu leeyahay waa kayfiyadii uu ku xirtay salaadda saasaad ku xidhanaysaa markaad rukuucaysa saasaad gacmaha leedahay samicallah markaad ka soo kor qaadaysana sidii oo kale marka waidaa rafaca ra'sahu min alrukuuci ibnu cumar baa warinaya ana اnabiya sal اllahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa buu yidhi yarfacu yadayhi mid gacmihiisa kor u qaada ilaa xaggee xadwa mankibayhi garbihiisa leekaantooda ilaa garbaha uu markaa kala sinmo madaxa korkiisoo la geeye iyo gadaal laga keena iyo inaad mooddaa inuu dagaal ku jiro markuu allahu akbar leeyahay dadka dhinacyaalkiisa jooga laga yaabo inuu gacanta gaarsiiyo saa ma aha ee waxaad la simaysaa garbaha taxasala waidaa kabbara lirukuuc iyo markuu allahu akbar uu leeyahay rukuucda waidaa rafaca ra'sahu iyo markuu madaxiisa ka soo kor qaadayo min arukuuci inta waa isku kayfiyad muttafaqun calayh wa fii xadiidi abi cumayd cinda abi daa'uud waxaa u sugnaa yarfacu yadayhi gacmihiisa ayuu nebigu kor u qaadi jiray xataa yuxaadiya ilaa uu kala simo bihimaa labadooda mankibayhi gardihiisa ilaa mankibayka uu gaaro uma yukabbir markaasuu allaahu akbar dhihi jiray macnaha xadiiska wuxuu tilmaamayaa mankibay labada taasuu tilmaamaa macnaha waa sidii kuwii horoo kale walimuslim muslim waxaa u sugnaa can maalik ibnu xuwayr radia allahu canhu eh, naxwa xadiii eh, ibni cumar xadiidkii ibnu cumar ee kaana yarfacu yadayhi ahaa mid la mid ah walaakin qaal laakiin wuxuu yidhi xataa yuxaadiya ilaa uu kala simo bihimaa labadii gacmood furuuca udunayhi dhegihiisa furucdooda ilaa furuucda udunayhi uu markaa gaarsiiyo yuu kor markaa u qaadi jiray waa dhagaha caaradooda walaa damacdi inay waxoogaa jamciyaanoo waxay yidhaahdeen faraha waxoogaa inta kor loo qaado ayaa lala sinmayaa furuucudunay faraha intooda hoosana waxaa lala sinmayaa garbaha saasuu markaa qofku leeyahay oo inta u dheerna waa inuu furuucudunay geersiiyo oo caaradda iyo neelaha dhegaha soo lulataa faraha intooda kalena inuu markaa la sinmiyo garbaha laakiin waxaa ka wanaagsan in la dhaho rasuulka sal اllahu calayh wasalam taaratan wa taara marna saan way ka dhacdo ilaa wuxuu gaarsiiyey furuucoodunay marna garbaha labadaa xadiiee horay riwaayadahooda waxay tilmaamayaan ilaa uu kala sinmay mankibay garbaha middaa dambana waxay tilmaamaysaa furuuca udunay dhammaanna waa wada saxiix wacan waa'il ibnu xujr radia allaahu canhu qaala wuxuu idhi sallaytu maca annabiy nebiga micigiisaan la tukaday sala allahu calayhi wasalam fa wadaca wuu dhigay oo uu saaray yaddahu lyumna gacantiisa midigta ah calaa yaddihi lyusra ta bidixdaa korkeeda calaa sadrihi laabta korkeeda xabadkiisa dushii ayuu markaa saaray akhrajahu ibnu khusayma ayaa xadiidka soo saaray wuxuu tilmaamayaa gacmihii kor in loo qaaday iyo arimooyinka waanu soo marnay iyo meesha la geynaayo mar allaala marka laysku keeno xaggee markaa la saaraya calaa sadrihi laabtiisa waa sida ugu fiican baa layidhi fawadaca yadahu اlyumna gacantiisa midigta ah ayuu saaray calaa yadihi اlyusra ta bidixdaa korkeeda korka ayuu ka saaray calaa sadrihi laabtiisa ayuu markaa nebigu saaray sal اllau alيh wasalam saaritaanka gacantaa gacantaa la saaray dhowr kayfiyadba waa suuragalo in sida intisaal laysku saaray labadii gacmood kabacdi qofka sadriga uu markaa saartay waxaa kaloo soo aroorto dhici kartaa in meesha cawdka la yidhahda meesha qofka uu qabto allaahu akbar markuu soo yidhaahdo gacanta midigta ah ou ku amkaniya meesha kabacdi uu saa'irta u qabta calaa sadrihi laabtiisuu markaa rasuulku saaray fawadaca yaddahu اlyumna calaa yadihi اlyusraa ta bidixdaa korkeeda ayuu saa u saaray calaa sadrihi laabtiisa dusheeda laabta korkeeda ayuu markaa rasuulku u saaray sala اllahu calayh wasalam qaar waxay tilmaamaan wax yar hoos wax yar ilaa waxo ama dadka ilaa xudunta hoosteeda geynteeda xaaladda noocaasa waxyaabaha ay xanafiyadu sameeyaan oo kale taa waxyaabo sugan markaa ma aha wixii ku soo arooreen wax daciifay markaa noqonayaan marka sida ugu habboon calaa sadrihi inuu markaa saaro sadriga iyo laabta korkeeda labada gacmoodna ta bidixda ay hoos marto tarmiigtan ay kor markaa soo marto ama saa uu u qabta in yar amoo markaa dul saara labada xaaladba saasay ahayd kayfiyada nebiga sal اllahu calayh wasalam wacan cubaadat bni saamitin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam laa salaata salaad ma laha laga aqbali maayo salaad uma sugnaanin liman lam yaqra qofkaan aqrinin biummi اlqur'aan muttafaqun calayh oo minqur'aan faatixadaa markaa loola jeedaa qofkaan faatixa salaad ku akhrinin salaad ma laha marka xadiidkaa wuxuu tilmaamayaa wixii la tilmaamayey ee la yidhi aqriya wixii idiin fududaada akhriya wixii micigaaga ee qur'aan ah lagama maarmaan inay faatixadu markaa tahay in salaada faatixadu ay lama huraan tahay qofkan uu markaa ku akhriyo waa hadduu yaqaano hadduusan aqoon waan soo tilmaanay alxamdu lilah inuu ilaahay mahdiyo waana noo imaan doontaa wuxuu markaa samayn doono marka faatixadu waa shay aad aad u muhiim ah qofka aan ku akhrin salaadana ilaahay ka aqbali maayo subxaana wa tacaala laa salaata salaad uma sugnaan oo salaad ma laha liman lam yaqra biummi اlqur'aani muttafaqun calayh wa fii riwaayati weri kale riwaayad kale ibni xibbaan iyo wadaaru qudniy laa tajzi gudi mayso oo ansixi mayso macnaha salaatun salaad laa yuqra'u fiiha aan gudaheeda lagu akhrinin bifaatixati اlkitaabi xadiiskuna waa saxiix wuxuu tilmaamayaa in qofka salaada aysan ka gudmaynin salaadiisu aysan soconaynin hadduusan ku dhex aqrinin faatixada ama bifaatixati اlkitaab wa fii ukhraa riwaayad kale oo liaxmed u sugnayd iyo abi daawuud iyo tirmidiin wa ibni xibbaan lacallakum taqra'uuna lacallakum waxaa la arkaa oo aad tihiin miya taqra'uuna kuwa akhriya kalfa imaamikum imaamkiinna gadaashi ma imaamkiina gadaashiisaad wax akhrisaan qulnaa nacam haabaan dhahnay bay dhaheen qaala wuxuu dhahay laa tafcaluu ha samaynina ilaa bifaatixati lkitaabi mooyaane faatixada kitaabka ma ahana eh, bifaatixati lkitaab fainahu maxaa yeelay laa salaata salaad ma laha liman lam yaqra biha qofkaan akhrinin qofkaan faatixada markaa akhrinin salaad ma lehee ha yeelina ilaa faatixada kitaabka maahane oo imaamku hadduu akhrinaayo qur'aanka kala dhegaysta faatixada ha la akhriyo saa darteed ayaa xadiidku qolaa wax ka tilmaamto waxay yidhaahdaan inuu ayaa wax ka sheegtaa say rabta ha noqoto waxaa la tilmaamayaa qofku faatixada sida aan soo marnay oo kale inay muhiim tahay inuu aqriyo in lagama maarmaan ay tahay saa darteed ayaa faatixadu saan soo tilmaanna waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan qofkuna aysan ka gudaynin hadduusan markaa salaada ku dhex aqrinin wacan anasin radi allahu canh ana اnabiya sal allahu calayh wasalam nebiga wa abaabakrna abaabakr wa cumara iyo cumar kaanu waxay ahaayeen yaftatixuuna kuwa ku furfurta asalaata salaada bاlxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin muttafaqun calayh waxay ku furfuranayeen alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin waa mar allaala markay salaada tukanayaan ay faatixada akhrinayaan saan soo marnay waa macquul in loola jeedo suurat faatixu ku furfuranayay nebiga abubakar iyo cumar markay salaada furfuranayaan amay qiraa'ada markaa bilaabayaan saas darteed ayaa bilxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin zaada muslim laakiin muslim baa wuxuu ku siyaadiyey laa yadkuruuna ma sheegi jirin bismi illaahi اraxmaani اraxiim taa marka waxay tilmaamaysaa qaybtaa dambe waxay tilmaamaysaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayay ku furfuran jireen salaada oo ma aysan xusi jirin mana sheegi jirin bismi illaahi araxmaan araxiim fii wali qiraa'a walaa fii aakhiriha qiraa'ada awalkeedii aakhirkeeda labadaba fii awali qiraa'a waa la fahmaye mar allaala marka qiraa'ada uu bilaabaayo oo fii aakhirihaa maxaa dhici karta in loola jeedo waxaa dhici karta markay faatixadu dhammaato ee uu damco inuu suuradda kale markaa bilaabo fii aakhiriha wafii riwaaya liaxmed iyo wاnasaa'i wabni khusayma waxay ahayd laa yajharuuna lama jahri jirin bismi illaahi araxmaan اraxiim marka riwaayadaa tilmaantay laa yadkuruuna waxaa la caddaynayaa in laa yadkuruuna inaysan ahayn way ka tegi jireen oo ma cusi jirin laakiin ay tahay bismi illaahi araxmaan اraxiim way akhrinayeen laakiin lamaysan jahri jirin waayo faaxa noo imaan doona xadiis tilmaamayo waa aayad ka mid ah faatixada bisinka saa darteedna ilaahayna wuu ku tilmaamay waxaan ku siinay toddoba la soo celceliyey iyo qur'aan cadiim ah taa marka waxay tilmaamaysaa aayad ka mida marka nebiga sal اllahu calayh abu bakr iyo cumar alxamdu lilaahi bay ku furfuran jireen laa yadkuruuna bismi اllaahi اraxmaan اraxiim fii wali qira'a walaa fii aakhiriha midaa dambane laa yajharuun lama jahri jirin way aqrin jireen bismi illaahi laakiin maysan la jahri jirin laa yajharuun haddii la yidhina way siriyaysan jireen waayo macnaha wa fii ukhraa mid kale ama riwaayadka liibni khusayma kaanuu waxay ahaayeen yusiruuna kuwa siriyaystaa wa calaa haada siriyaysigan ayaa yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa annafyu nafyigii oo fii riwaayati muslim ahayd khilaafan khilaaf la khilaafayo liman acallaha dadkii cileeyey oo riwaayadda muslim zaada muslim la yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiimtii dad baa yidhi waa cileeyeen marka intii la cilayn lahaa waxa ka wanaagsan laa yadkuruunada in la yidhaahdo ma aysan ku dhawaaqi jirin oo ma sheegi jirin oo waxay ahaayeen dad sirriyaysta oo hoos markaa u dhiga laakiin ma ka tegi jirin bisinka macnaha laakiin kor maysan u qaadi jirin qaybtan dambe laakiin waa daciif wa can nucayn almujmiri radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday waraa'a abi hurayra abi hurayra gadaashiisaan ku tukaday faqara'a wuxuu akhriyey abu hurayra bismi illaahi araxmaani araxiim uma qara'a biummi lqur'aan buu akhriyay waa faatixadii xataa idaa balaqa ilaa uu gaaray waladaalliin oo faatixadii uu dhammeeyey qaala wuxuu yidhi aamiin wayaquulu kama kullamaa sajada wuxuuna odhanaya mar kastuu sujuudayo iyo waidaa qaama markuu ka soo kacayo min aljuluusi fadhiga atixiyaadka allahu akbar buu markaa dhahaya ama fadhi uma kabacdi yaquul wuxuu dhahaye wuxuu yidhi dheh idaa sallama markuu salaamo noqsaday abu hurayra waaladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadayday gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye innii anigu la shbahukum midkiina idinkugu shaabahaad badan baan ahay midkiina idinkugu macnaha salaatan salaada la shbahukum salaatan idinkugu salaad eg tahay birasuuli اlaahi sal اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahay rawaahu annasaa'iy wa ibnu khusayma xadiidka wariyey laakiin waa daciif xadiidka haddii sidiisa loo dhaafo abaa hurayra wuxuu tilmaamay ninkan nuciim bin eh, almujmir ahaa inuu yidhi abaa hurayra gadaashiisaan ku tukaday bismi illaahi araxmaan araxiim ayuuna akhriyey kadib buu akhriyay biummi alqur'aan ilaa uu gaaray waladaaliin kadibna aamiin buu yidhi mar kastuu sujuudaayo iyo mar kastuu fadhiga ka soo kacayana allahu akbar buu dhahaayey intaa kadib baa markuu salaamo noqsaday wuxuu yidhi abuu hurayra inuu dhaartay innii la ashbahukum midkiina idinkugu ekeesho badan idinkugu shabahaad badan baan ahay salaatan oo birasuuli illaahi loo ekeeya sala allahu calayh wasalam xaaladda naftigeedae noocaasi abu hurayra leeya bismi illaahi araxmaan ayuu akhriyey laga qaadamaa inuu kor u akhriyey waa suuragal sida xadiista hadda aan soo tilmaanay oo rasuulka sala allahu calayh wasalam ay yidhaahdeen abuubakar iyo cumarba ma aysan xusi jirin oo macnaha loola jeeda lama jahri jirin oo isriyaysan jireen abaa hurayre laftiisa inuu saa markaa u tukaday oo dadka ka dambeeyey siriyaysiga laga yaaba inay markaa maqlaan ninka lagu magacaabo nucaym almujmirina uu ahaa nin u dhow abu hurayra sirtan oo markaa maqlay marka wuu akhrin jiray macnaheeda kor u qaadi jira keliya laga fahmi maayo xaaladaa markaa way dhici kartaa ayadana wa can abi hurayra radia allahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam idaa qara'tum markaad aqrinaysaan alfaatixata faatixada faqra'uu akhriya bismi illaahi اraxmaan الraxiim الرحيم فإنahaa maxaa yeelay faatixadu waa إxdaa aayaatiha aayaadkeeda mid ka mid ah rawaahu addaaru qudni baa xadiidka wariyey wasawara waqfahu wuxuuna sawaabay oo uu sheegay inuu waqfi markaa yahay abuu hurayra xaggiisa laakiin xadiidku waa xadiis saxiixa ah. wuxuu tilmaamayaa faatixadu inay bisinku inuu yahay aayad ka mid ah faatixada aayad ka mida sida hadda aayaddii aan tilmaanno qur'aankii laa ku tilmaamay ayada laftigeeda macnaheedu ma aha kora loo qaadi karaa waayo nebiga inta uu dadka dujinaayey sideedaba rasuulku sal اllahu calayh wasalam qoday markuu akhrinayo waa u siriyaysan jiray bisinka macnaha laga tegi maayo bacdamay aayad tahay fa innahaa ixdaa aayaatiha waa aayadaheeda mid ka midee aqriya qofka siriyaysta bisinkana waa uu akhriyey ee macnaha bisinkii markuu faatixada akhrinaayo ama salaada ka gadaa iyo wax allaala wixii kale qur'aan la akhrinaayo ama salaadda wixii ka baxsan dhibaata markaa kuma sugna xaaladaasuu markaa tilmaamaya oo xadiidku wuxuu caddaynayaa bisinka inuu yahay aayad ka mid ah aayadaha faatixada suurad kasta bisinka ma aayad buu u yahay mase waa faatixada keliya waa dood dheeroo culimmada dhexdeeda ah xadiidku waa xadiid saxiix uuna tilmaamayaa bisinka inuu ka mid yahay aayad suuratu faatix ka mida ah. wa canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam idaa faraqa markuu ka baxo min qiraa'ati ummi lqur'aan ummi lqur'aan waa faatixada markuu faaruq u dhammeeyo rafaca sawtahu codkiisa mid kor u qaada wa qaala wuxuuna oran jiray aamiin rawaahu addaaru qudniy waxasanahu wuu xasaniyey xadiidka wlxaakim xaakimna wuu wariyey wasaxaxahu wauna saxiix yeelay xadiidku wuxuu tilmaamayaa faatixada marka la dhammeeya waa ducee ducana amiin baa lagu khatimaa codkiisana kor ayuu markaa u qaadi jiray imaamka ayuu ahaa nebiga sal alla caleh wasalam codkiisuu kor u qaaday ma'muumiinta ayaga taayadana dood kalea markaa ka taagano ayaguna way qaadayaan oo kor bay markaa ugu qaadayaan sida imaamka oo kale qaar tilmaamayabaa jira markaa u qaabaynin say noqotaba nebiga bacdamuu kor u qaaday wax diiday ma'muumiintana aysan markaa jirin nebigaa lagula dayanaa sala allahu calayh wasalam codkan koraa loo qaadayaa aamiinta taana macnaheed waa ilaahu naga aqbal wali abi daawuud wtirmidiyun min xadiii waayl ibni xujna naxwi xadiiskaasoo kaleu markaa wariyey wa can cabdulahi bni abi awfa radia allahu canhu wuxuu yidhi jaaa rajul nin yimid ila nebi nebiguu u yimid sal allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi innii anigu la astadiicu ma awoodi kari an aakhuda inaan qaato min alqur'aani qur'aanka shay-an waxba maba xifdi garow dhahay qur'aanki qur'aanka inaan wax ka bartoon ka qaato ma awoodi kari facallimnii iba rasuulkii allow maa yujzi'unii wax iiga guda wax booskeeda iga gala mar allaala markaan salaada tukanayo qol dheh baa lihi subxaan allah walxamdu lilah wlaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah ila billahi alcaliy alcaiim alxadii xadiidku sii dhammaystir macnaa wuu dheeraa rawaahu axmed wa abu daawuud wاnasaa'iyu wasaxaab ibnu xibbaan baa xadiiska sii yeelay iyo wdaaru qudniyu iyo wlxaakim xadiidka waa xasan wuxuuna tilmaamayaa qofkii weli aan qur'aanka baranin raba hadda inuu barto faatixadiina sii baranaya intuu ka barnay salaadda ma joojinaayo subxaan allah alxamdulilah walaa ilah illa buu ku bedelayaa booskeeda saasuu markaa ku tukanayaa laakiin waa inuu sii bartaa qofkii qur'aanka dhanba qaban waaya ka warn asagana se ninkaa uu tilmaamaya innii laa astaiicu an aakhuda min alqur'aani shay-an waxba ma ka qaadi kara buu yidhi wax aan ka qaban kara qur'aankii markaa male maxaa iga gudahaya taasaa markaa ka gudaysa qofka hadda soo islaamay oo kale inta faatixada uu laga sii barayo subxaan allah alxamdulilah u iska leeya ku tukanayaa laakiin salaadii laga tegi maayo mana la joojinayo marka xadiidku taasuu markaa tilmaamaya wacan abi qadaada radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llah rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yusalii bina midna tujiya fayaqra'u aqrinaya fi اduhri wاlcasr salaada dur iyo salaada casirka ah fi rakcatayni اluulayayn labada rakcadeed ugu hororaysaa bifaatixati اlkitaab iyo suuratayn macnaha mid kasta suurad buu ku xijinaayo wayusmicunaa waana maqalsiin jiray alaaya aayadda axyaana marmar inkastoo salaad siri ay tahay haddana aayado ayuu axyaanana maqalsiin jiray cabaar markuu akhriya baa aayad baa lagayaa inuu kor ugu qaado dadkuna ay markaa maqlaan wayuawilu alrakcata aluulaa rakacada koowaad wuu dheerayn jiray wayaqra' wuxuu ku akhrinayey filuqrayeyn labada dambana bifaatixati lkitaab keliya muttafaqun calayh xadiidku wuxuu tilmaamaya salaada doorkii salaada casirka ah nebigu markuu dadka dujinaayey labada rakacadeed ee uulayeenkii ugu horeeya bifaatixati alkitaab iyo suurad buu ku akhrinayey rakacada labaad labaadna faatixat kitaab iyo suurad inkastoo salaadu ay sirri tahay salaad qarsoon haddana marmar hadduu imaamka aayadaha qaarkood uu kor u qaado dadkuna ay maqlaan dhib markaa kuma sugnaa midda kale labada ragce ee orana wuu dheerayn jiray labada dambena wuu gaabin jiray labada dambe wuxuu ku akhrin jiray bifaatixati اlkitaab muttafaqun calayh in wax lagu dari karin macnaha ma aha oo waa suuragal in labada dambe xataa markaad faatixada akhriso waxbaad ku dari kartaa laakiin nebiga marna saa wuu sameeyey maruu ku darana way noo imaan doontaa marka wayaqra'u fi lukhrayayn bifaatixati اlkitaab laakiin inta badan labada rakacadood oo hor hore waa faatixa iyo suuro kale labada dambena bacdamaa la gaabinayo waa faatixad keliya saasuu markaa qofku samaynaya wacan abi saciidin اlqudri radi allaahu canhu qaala wuxu uhi kunnaa waxaanu ahayn naxsuru kuwa qiyaasa qiyaama rasuulillaahi rasuulka istaagiisa sal alه wasalam fi الظuhri wاlcasr faxasarnaa waxaanu ku qiyaasnay qiyaamu istaagiisa fi rakcatayni اluulayayn labada rakacee hor hore waa duurkii casirkee macnaha fi rakcatayn uulayayn oo min aduhr dheh waa salaada duurka ah labada rakacee hor hore qadra aliflaamiim tanziil assajda laga akhriyo aliflaamiim tanziil waa suuradda lagu magacaabo suurat sajd wa fi luqrayayni labada kalena qadru nisfi oo min dalika suurat sajd nuskeeda labada hore muxuu ku akhrina oo duhurka ah aliflaamiim tanziil in la eg waa sodon soddon aayadood labada dambana qadra nisfi min daalika waa nuskeeda wa fi luulayayni labada horhore oo min alcasri casirkana calaa qadri ukhrayayni min aلظuhur labada duhur kuwii ugu dembeeyey oo maxaa ugu dembeeyey aayadood wa fi lukhrayayni labada kale oo casirkana calىa nisfi min dalika rawaahu muslim nus oo labadii duurka u dembaysa nuskooda ah bacdamaa labadii hore casirka oo uu ku akhriya iyo toban labada dambana toddobai meelaha bay markaa noqonayaan marka saasuu rasuulku u akhrin jiray dadkana u tujin jiray rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey weli sifadii salaada noo sii socotaa laakiin meesha aynoo joogto bilahi tawfiiq wallahu subxaana wa aclam